assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo soddonaad ee kitaabka yacnii rag arrintaa ka sheekaysanaya unbaad kolkaad maqashay unbaad iska qaadatay mooyaane waxba kama garanaysay marka way ku eedaynaysaa su-aalka noocaas oo kale ah markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi bal waxaad iga warantaa camal oo janno igeliya qaala markaasu wuxuu yidhi tacbud اllaha laa tushriku bihi shayئa watuqiimu الصalaaة watu'ti الzakاة watasilu الraxim muttafaq عalayh su-aalaha noocaas oo kale ana kolkii la weydiiyo nebigu salى اllahu عalيه wali wasalam waa ka aan meelo ku soo maray inuu u bog jiro oo ammaani jiray oo nin maalan uu ku yidhi mas'alada haddii aad yaraysay oo ad hadalka aad gaabisay waad ballaadhisay mas'aladii yani mas'alo weyn baad weydiisay ku kalena uu yidhi wax weyn baad weydiisay qofkii alla u dhibyareeyeyse waa u dhibyaryahay abu hurayrana uu ku yidhi waxaan ogahay dadaalbadnidaada cilmi iyo jacaylkaaga oo su-aalkaa nin kaaga horreeya is-aalay inaanu jirin waan inaanu jiraynin waan garanaayey su-aalaha marka noocaas oo kale abaa qiimo leh ee loo laysu weydiinayo camalfal daraadi wacan abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra kiisi weyn lankaa ku jira wuxuu yidhi tus camal oo idaa camiltuhu dakaltu اljanna qaala tacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shaya watuqiimu الsalaaة watu'ti zakaata almafruuda zakada waajibkaana waa bixinaysaa watuqiimu الsalaa tasuumuu ramadaan ramadaanna waa soomaysaa qaala markaasu wuxu uhi waladii bacثaka bاlxaq waladii nafsii biyadih laa aziidu calى hada inaan intaa waxba ku daraynin falamaa wallaa markuu noqday buu qaala wuxuu yidhi من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة falyandur ilaa haada muttafaqun calayh qofkii ku farxi lahaa inuu arko nin ahlu janno ahe ninka ahaa eego xadiidkana marka waan soo maray raqam baan kusoo maray wacan jariir bni cabdillaah albajali radia allahu canhu qaala baayactu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam calaa iqaami asalaati wa iitaa'i zakaah wa nusxi likulli muslim waxaan kula mubaayacoday rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam arrintaas oo ah inaan muxuu ahaay salaada aan hagaajiyo oo sakada aan bixiyo oon daacad iyo u qalbi furaado oon daacad u ahaado qof kastoo muslimaba mutafaqun caleyh waxaana ku soo maray mi-a itnain wa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam maa min saaxibi dahab xadiidkankeedu waa xadiid dheer oo wuxuu ku saabsan yahay mancu zakaa dembiga uu leeyahay buu ku saabsan yahay marka wuxuu leeyahay maa min saaxibi dahabin walaa fida qof dahabla ama fidalihi ma uu jiro yacni lacag qof lihi laa yu-addii minhaa xaqaha aan xaqeedi ka bixinaynin ilaa kaana ilaa idaa kaana yowma alqiyaama maalinta qiyaamihi markay timaado sufixad lahu safaaixu min naar waxaa loo balballaadhinayaa looxaan oo naar ah ayaa loo balballaadhinayaayoo looxaan naar ah loo samaynayaa oo maalkii isaga ahaa laga sameeyey dahabkii iyo fidadii fa uxmiya calayha fii naari jahannam waxaa lagu shidayaa naarta jahannam baa lagu shidayaa walciyaadu billah fa yukwaa bihaa waxaa lagu gubayaa janbuhu dhinaciisa iyo wajabiinuhu hagaagiisa wejigiisa wadahruhu iyo dhabarkiisa yaa lagu gubayaa kullamaa baradad mar alle markay qabowdaba uciidad lahu waa lagu soo celinayaa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin qadarkeedu uu yahay konton kun oo sannadood yaa sidaa lagu wadaya xataa yuqdaa baylan alcibaadi ilaa dadka la kala xukumo fa yaraa sabiilahu jidkiisa uu arko ima ila aljannati wa ima ila annaar walciyaadu billah in xagga jannada loo amro ama xagga kale loo amro marka inta lagu jiro inta lagu jiro mowqifka lagu jiro saasaa lagu cadaabayaa kolkaana marka dad ay intaas cadaabka uu kaga dhammaanayo oo cadaabu lqabrigii iyo cadaabu lmowqifkii un intii ay kaga dhammaanayso oo mancu zakaadkiisa uu iska yaraa ama acmaashiisa kale oo saalixadii ay badnayd oo cadaabkii intaa uu kaga ekaanayo marka kolkaas jannada aadaya iyo qaar naartii ba sii aadaya labadaasay kala noqonaya qiila yaa rasuula allahi falibilu geelana qaala walaa saaxibu ibilin geel qoflihi ma jiro laa yu-addii minhaa xaqaha aan xaqeeda ka bixinaynin iyada zakadii un keliya ma aanu dhihine xaqeedii buu yidhi xuquuq kale marka inay ku jirtuu sheegayaayo wa min xaqihaa xaqeedana waxaa ka mid a xalbuhaa lisideeda yowma wirdihaa maalinkay soo aroorto in sabada lagu liso oo dadka martida imanaya iyo loo liso ilaa idaa kaana yowmu alqiyaama butixa laha waa loo goglayaa loo jiifinayaa biqaacin qarqar meel muxuu ahaayey bannaan siman ah yaa loogu goglayaayoo loo warayaa aw faramaa kaanad sida ahayd markay ugu kaamilsanayd ah ugu fara badnayd ugu burburrayd ugu ugu shishlayd ugu dharagsanayd laa yafqidu minhaa fasiilan waaxidan qurbac keliyana isagoon ka tabaynin oo ka waayinin tada'uhu ay ugu joogjoogsanayso biakfaafiha baabacdeeda geela iyo maroodiga cagtooda ayaa khuf la yidhaahaa wa tacaduhu ay ku qaniinayso biafwaahihaa afkeedana ay ku qanqaniinayso kulamaa mara calayhi awaluhaa uulaha mideeda hore mar alle markay dhaaftaba rudda calayhi ukhraha teedii kale lagu soo celinayaa riwaayo kalena markaa way cagsiyaysaayo te ugu dambaysaa markay marto tii horaa lagu soo celinaya waana isla macno weeyaan fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana yani marka waxuu laga jeedaa markay wada marto iyo haddana mar labaad lagu soo celinaya un ta marka goorta dambe sia loogu soo celinayaa ama ha ahaato qahqara ha ahaato oo tii hadda ugu dambaysay ha ugu hor noqoto goorta dambe ama tii kolkii horeba ugu horraysay haugu soo hor noqotee waxaan ulajeedadu waxa weeyaan kolkay ka wada dhammaato kulligeed wada marto iyo haddana mar labaad lagu soo celinaya fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu imaa ila aljannati wa imaa ila annaar qiila yaa rasuula allahi falbaqaru waalghanam loodiiyo adhigana qaala walaa saaxibu hanamin saaxibu baqrin walaa qanamin ma jiro laa yu-addii minhaa xaqaha aan xaqeedii ka ceedin geela hadda marka haddaan ku noqonno xaqeeda waxaa ka mid e buu yidhi in maalinta sabada lagu liso markaas xaqeedii zakada mooyaane xaqeedii kale intaa keliyana marka ma aho oo weelkeedoo la is-amaahiy iyo qoodheedoo la is-amaahiy iyo gaadiid celiskeedii iyo maniixadeedii iyo waxyaalahaasoo dhan yani xuquuqda laysku leeyahay ee xoolaha ku tacalluqsan xoolaha nool ayuu ka mid yahay marka eh, adhig iyo lo-diina sidoo kale u leeyahay xaqeeda buu leeyahy xoolaha nool nool malka way ka xaq weyn yihiin dahabka iyo fidada ilaa idaa kaana yowma alqiyaamati butixa laha waxaa loo jiifinayaa biqaacin qarqar laa yafqidu minhaa shay-an isago waxba ka waayino kulligeed ay wada dhan tahay laysa fiiha caqsaa'u mid goos maroorsan ayna ku jirin walaa jalxaa mid eh, mxuaha ayna ku jirin jammaa iyo jalxaa labadaba waxaa la yidhahtaan geesaha lahayn walaa cadbaa'u mid gees jabanina ayna ku jirin tantaxu iyadoo ku hardiyaysa biquruunihaa geesaheeda oo kulligeed wada geesa fiqfiqan ay leedaho totoosan oo wada geesana ay leedaho mid geesa aan lahayn ayna jirin wa tata'hu uguna joogjoogsanaysa biadlaafihaa raafkeedana ugu joogjoogsanaysa kulamaa mara calayhi uulaaha rudda calayhi ukhraaha fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila yaa rasuula allahi falkhayl fardahana qaal alkhaylu halaaatun saddex qaybood bay farduhu kale yihiin qof walbaba iyo siduu u dhaqday iyo niyadu kaleeyahay iyadoo ay ku xidhan tahay iyay farduhu saddex nooc kale yihiin saddex nooc dadka say u kale leeyihiin ah hiya lirajulin wisrun qof dembi bay ku tahay wa hiya lirajulin sitrun nina asturaad bay u tahay oo dadka kaga asturan yahay halku uga baahan lahaa ee uu mxuu ahay faraskaagii caari aan meel ku tagayo ka dhihi lahaa waayuu kiisa iska soo qabsanaya wa hiya lirajulin ajrun nina ajri bay u tahay faama aladii hiya lahu wisrun kay wisriga ku tahay farajulu nin weeye rabatahaa oo xidhay riyaa-an ee faanfaan eefaanfaan isustus iyo fakran ee faanfaan eefaanfaan an iyo kula colloytan calaa ahli lislaam dadka ahlu islaamka u kula dagaalamayo u xidhay kaas weeyaan niwaan yani mucaadaatan ayuu ka wada fahiya lahu wisrun kaas dembi bay ku tahay وأma اladii hiya lahu sitrun ka asuraad u tahayna farajulu rabطahaa fii sabiili الlah waa nin oo dar alla u xidhay weeyaan ثuma lam yansa aan ilaawin xaqa اllahi fii ظuhuuriha xaqa alla dhabarkeeda uu ku leeyahay oo qof uu soo fangeliy iyo qof u baahan uu siiyo iyo walaa riqaabihaa qoorteedana tan riqaabta marka la sheegayo zaka ma la dhihi karo oo marka inuu qofka muslimkaa ah faraskiisa iyo addoonkiisa toona zaka kuma waajibin waa kale marka riqaabta uu sheegayo marka waxa ku fasiraan qaarkood ama jumhuur shuraax inuu yahay haddii uu tijaaro u diyaariyey inuu curudu tijaara ay tahay oo zakadii curudu tijaara uu ka bixinayo fahiya lahu sitrun asturaad bay u tahay wa ama aladii hiya lahu ajrun kay ajri u tahayna farajulun rabatahaa waa nin oo xidhay weeyaan fii sabiili اllah liahli اlislaam ahlu islaamka u xidhay kii horan marka linafsihi buu ah kana marka dadka muslimiinta ah inuu ku taakuleeyo ayuu u xidhay fii marjin aw rawda marji iyo rawdana waa isku mid oo waa meesha kaynta ahe baadka iyo biyaha badan leh meel mxuah daaq fiican leh oo biyole ku xidhay oo xadhigga weliba u dheereeyey famaa akalat min dalika almarja aw alrawda meeshaas iyadaa waxay ka cuntoo min shayin wax ah kama cunto ilaa kutiba lahu waxaa loo qorayaa cadada maa akalat xasanaat inta ay cuntay inta tin cawsa ay goosatay xasanada baa loo qorayaa wa kutiba lahu waxaana loo qorayaa cadadu arwaafihaa saaladeeda qadar tiradeeda wa abwaaliha iyo kaadideeda xasanaatin oo xasanaa walaa taqtacu tiwalahaa ma goosato xarigeedana tiwal xariga ayaa tiwal la yidhaahaa hadda ku horna xadiidkii qisadii muxuu ahaay ninkii ahaa usayd ibnu xudayr radi allahu canhu waxaan ku soo marray shatan shatan iyo tiwal labada mid walba wuxuu ka mid yahay xarkaha magacyadoodu ka mid yahay tiwalka labadubana ashcaarta carbeed bay ku soo arooreenoo tiwalkan kada maalan waxaa ka a nin la dhihi jiray tarafat bn alcabd yaa mucallaqadiisa wuxuu ku yidhi daaliyada ah lacamruka ina almowta ma akhطa'a alfataa laka tiwali lmurha wa fi lyadi oo macnihiisuna uu yahay qofku inkasta oo geeridu ay ka warwareegaysataba wuxuu la mid yahay faras xadhig ku xidhan oo xadhiggii loo dheereeyey daraftiina labadii darafoodna gacanta lagu hayo kolkii la doona lasoo jiidan karaayo la qabsan karaa kii kale ee shatanka ahaana ninkii ahaa cantara alcabsi oo isaguna ba wuxuu ku yidhi mucallaqadiisa walaqad dakartuki wاrimaaxu kaأnaha ashطaanu bi'rin fi libaani اladhami baan berin yani xibaanu beerin ormihii lagula dagaalamay dhaadheeraa buu ka wada fastannad ay orodo sharafan taag ow sharafayni ama laba taag ay orodo oy ka dhacdo ilaa kataba allahu lahu cadada aaahaarihaa raadkeeda iyo tallaabooyinkeeda cadadkeedu u qorayaa laale wuxuu yihi unaktubu maa qadamuu aaahaarahum oo xadiidkii aan kusoo maray mxuu ahaa jaabir radi allahu canhu yani salima ku saabsanaa marka raadka iyo tallaabooyinka la qorayaa ka salaada keliya loo aadaya ma aha ee ka jihaadkuna sida oo kale weeyaan wa arwaasihaa iyo saalooyinkeeda xasanaatin oo xasanaha loo qoraya walaa mara rabbiha saaxibaha lama soo maro qofkeedii calaa nahrin tog webi lama soo maro fasharibad minhu ay ka cabto walaa yuriidu an yasqaha inuu waraabiyana aanu rabin hadduu isagu waraabiyo waa kasii ajri badan yahay laakiin hadduu intuu iska soo isagoo kaxaynaya webi intuu soo maray kullea xataa iyadu iska cagto ilaa kataba allahu lahu xadada maa sharibaad xasanaad inta dhibic biyo ay cabtay xasanaada loo qoraya qiila yaa rasuula allahi falxumur dameerahana qaala maa unzila calaya fi lxumuri shay-un dameeraha wax gaar ugu saabsan laguma soo dejinin ilaa hadihi alaayatu alfaadatu aljaamica alfaada yani almunfarida aayaddantada keligeed ee qur-aanka kale ka takooran ee waxba aan ka tegina jaamicada a mooyaane oo cumuumkeeda dameeruhuna ay kusoo gelayaan mooyaane dameera waxgaala layguma soo dejinin faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah aayaddaas baa igu soo degto marka wax yar oo khayra qofkii sameeyaana waa arkayaa wax yaroo shara qofkii sameeyaana waa arkayaa marka dameeraha taasay soo gelayaan oo qofkii dameeraha wax yaroo khayra u sameeya ama wax yaroo khayra ku sameeya oo gaadiidin iyo waxyaalo sidaas iyo ku sameeya waa un arkayayo waa ajri waa laga siinaya wahada mutafaqu caleyh wahada lafdu muslim marka taasi waxa weeyaan aayadantaas usoo deliishanaya nebigu sala allau alay waslam waxaan ka qaadanaynaa mas'ale usuuliya oo ah cumuumku ama adilada caamada ihi inay xujo tahay oo kolal badan baad arkaysaa dad ku dhahaya maxaa u daliila mas'alada kolkaad usoo deliisha tidhaaho aayad ama xadiid caama usoo deliishadana dhahaya de kaasu kama hadlayo iyada ma aanu sheegin kolkaasna marka waxaan dadkaasoo kale waxaa eh, u dhiman sida wax loo deliishada nusuusta loo loo isticmaalo aqoontooda ku dhiman inayna had iyo goor nusuusta macnaheedu ayna ahayn inuu shaygaas uu magac dhabo baabu wujuudi wujuubi sawmi ramadaan wa bayaanu bayaani fadli الصiyaam wma yatacallaqu bihi qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam dadkiina mu'miniinta waxaa laydinku waajibiyey siyaam baa laydinku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu waajibiyey dadkii idinka horeeyeyba ilaa qowlihi shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan intaasuu sii waday shahru ramaضaan aladii unzila fi lqur'aan bisha ramadaan ee qur'aanka la soo dejiyey hudan linnaas isagoo dadka hanuun u ah qur'aanka wabayinaatin min alhuda waalfurqaan oo ah waxyaala adilo cadcad oo xaq kala bixin iyo hanuun ah faman shahida minkum shahr qofkii ogaada bisha ogaada oo bishii arka yani arka oo negina weliba shuhuudku ilan laba macnuu leeyahayo xuduur iyo mushaahada labadiiba marka hadday loogu isticmaalo waa qofkii isagu oo negi bishiina ogaada birashadeedii falyasumhu ha soomo waman kaana mariidan qofkii a mid jiran aw calaa safarin ama socdaal ku jira fa ciddatun min ayaamin yani fa aftara oo afura facalayhi ciddatu min ayaamin ukhar tiradii oo ayaamo kale ah baa ku waajibayay wa ama alaxaadiidu faqad taqadamat fi lbaabi aladii qablah baabkii hore axaadiid fara badan oo soon ku saabsan baa kusoo hormartay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam qaala allahu caza wajalla allah wuxuu yidhi kullu camali bni aadama lahu ila asiyaam ibni aadamka camalkiisa dhammaantii isagaa iska leh soonka mooyaane fa inahu lii wa ana ajzii bihi isaga anaa leh anaana ka abaalgudaya alla subxaanahu wa tacaalaa makhluuqaadka iyo acmaashooda iyo kulli isagaa iska wada leh maca daalika marka waxyaalo qaarkood ayuu gaar isaga u sheegtaa gaar u aanistaa masaajidda buyuutullahi buu yidhaahaa kacbada baytullahi buu yidhaahaa ashi saalix naaqat ullahi baa la yidhi ragga qaarkood cibaaduraxmaan buu ku magacaabay si markaa tafdiil alla subxaana watacaala makhluuqaadkiisa qaarkood qaarka kale uu ka fadilo oo isaga uu sheegto ayaa jira marka soomkii isaguna si gaaro acmaasha kale oo alla subxaana wa tacaala uu uga fadilayaa oo uu sheeganaya wasiyaamu junna soomku waa gaashaan junna iyo tursi labadaba waa la yidhaahay waa wax lagu gaashaanto ee la iska xiji siiyo faidaa kaana sawmu yowmu sawmi axadikum markuu yimaado maalintii midkiin uu soomana falaa yarfud yaanu hadal xumoonin laqwiga rafadka hataa halkankada waxaa laga wadaa hadalka xun ee saafadka ee fuxshiga walaa yaskhab yaanu qaylqayliyin fain saabahu axadun aw qaatalah hadduu qof ku caraatamo ama uu la dagaalamo falyaqul inii saa'im ha yidhaaho waan soomanahay waladii nafsu muxamedin sala allahu aleyh waali slam biyadih kaasaan ku dhaartae la khuluufu fami saa'im qofka sooman afkiisa raa'ixadiisaa atyabu cinda allahi alla afkiisa kaga udug badan min riixi lmisk carafta miskiga lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka soomani laba farxadood uu farxuu leeyahay idaa aftara markuu afuro farixa bifirihi afurkiisaasuu ku ku farxayaa oo waajibkiisaa uu gutay alla uu waafajiyey waa ku farxayaa waxyaalihii cuntadiisi iyo sharaabkiisi iyo haweenkiisi iyo horta hore ka xaaraam ahay u xalaaloobayna waa ku farxayaayo farax diini iyo farax abiiciya labadaba waa ku farxayaa waidaa laqiya rabbahu rabbigiis markuu la kulmana oo uu alle u abaalgudana farixa bisawmihi soomkiisii buu ku faraxaya kolkuu ajrigiisa uu arko mutafaqu calayh wfii lafdi riwaayati buaari wahada lafdu riwaayati اlbukhaariy wa fii riwaayatin lahu riwaaya kale oo bukhaari iska leeyahayna waxay ahayd yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo haweenkiisa shahwada taasaa laga wadaa buu iska daynaya daraadda isaga daynaya marka taasaa muxuu ahay ku mutay الصiyaamu lii وأna أجزي bه والxasanaةu بcashri أmhaaliha xasanadu waa bcashri amhaaliha ila soom marka soomku isagu waa ka duwan yahayo cashru amhaaliha keliya ma aha toddoba boqol baa isaga ugu yar haddii kale un kasii badbadan yahy wa fii riwaayaةi لmuslim kulu camali bni aadama yudaacaf ibni aadamka camalkiisa oo dhan waa la laalaabaa alxasanaةu bcashri amhaaliha ayaa loo laalaabaa ilaa sabci miati ضicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab qaala allahu tacaala ila sooma soomka mooyaane fainahu lii wa ana ajzii bih yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajli liلsaa'imi farxatan farxatu cinda fiطrihi farxatu cinda liqaa'i rabbih walakhuluufu fiihi fiihi yani famihi afkiisa urtiisaa aطyabu cinda allahi min riix اlmisk وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاal man أنفqa زوجayni fي sabiili الlah qofkii laba nooc bixiya laba nooc oo maal ah qofka tabaruca jihaad fii sabiili الlah u tabaruca nuudiya nuudiya waxaa looga dhawaaqaa min abwaabi الجannة jannada albaabadeeda looga dhawaaqaa waxaa la dhahayaa yaa cabd الlahi hada khayr addoonkii allow meeshan khayr baa yaala halkan wanaag weeyaan oo marka waa laga soo dhoweynaya faman kaana min min ahli الsalaaة qofkii ahlu salaad ahaan jiray ee salaada badsan jiray duciya min baabi salaa albaabka salaada looga dhawaaqaya waman kaana min ahli ljihaad qofkii ahlu jihaad ahaan jirayna duciya min baabi ljihaad waman kaana min ahli siyaam qofkii ahlu siyaamka ahaan jirayna duciya min baabi rayaan albaabka rayaan laydhaa baa looga yeedhaa ee xadiidka sahli ee soo socdana ku imaan doona waman kaana min ahli sadaqa qofka ahlu sadaqa ahaan jira deeqsi ahaa maalkiisa aad u bixin jirayna duciya min baabi sadaqa albaaba marka saa u kala eh, albaabada jannada waxaan soo marray inay sideed ay yihiin marka sideeddaas inay magacyo kale leeleeyihiin oo cibaadaadka magacyadooda ku kale leeyihiin ayuu xadiidkan kadu sheegayaa eh, faqaala abu bakri radia allahu canhu markaasu abu bakr wuxuu yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah maa calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruura ma haysato qofka albaabadaa looga yeedhay yani albaabadaa mid ka mida maaha albaabadaadasoo dhan eh, albaabadao dhan looga yeedhay maanu sheegin xadiidku in qofna albaabka qofna albaabkaasu sheegay albaabadaa mid ka mida qof looga yeedhay ma haysato min daruuratin yani min darar dhibaata ma haysatee fahal yudcaa axadu min tilka alabwaabi kulliha albaabadaasoo dhan qof looga wada yeedhayaa ma jiro ma jiraa abu bakr radi allahu canhu himmad caaliya abuu lhaayo radi allahu canhu markuu arkay cibaadooyinkaas iyo albaabada ay kala leeyihiin wuxuu jeclaystay intuu cibaadooyinkaasoo dhan ku wada camal falo inuu muto albaabadaasoo dhan kulligood in looga wada yeedho allana marka waa u yeelo faqaala markaasuu yihi nacam wa arjuu an takuuna minhum haayo waa jiraa qof looga wada yeedhayo oo waxaanan rajaynayaa inaad ka mid ahaato muttafaqun calayh hadda ka horna waxaan soo maray hal camal oo muxuu ahaaye uu yidhi nebigu yidhi sala allau alay waslam waa la sideedda albaabka jannada la kala dooran gelinaya midkaad doonto ka ka gal la dhahaya وعn سهل بن سعد رضي الله عنهma عن النبي صلى اه علي سلم qال إن في الجنة bاbا يuqاaل lah الرayاn jannada waxaa ku yaala albaab la yidhaha wbax rayaan waa ضد cadshaan qofka ooman ama noolaha ooman cadshaan baa la yidhaahaa marka qofka eh, oon la-na rayaan baa la yidhaaha wabacsan ee eh, sharaabka dherga ah oom aanu haynin markaas yani waxaa albaabkaa loo bixiyey albaabkaa soonka lagaga galo ba waxaa loo bixiyey qofka saa'imka ah wixii soo gaadhay oo soonkaa sababtiisa ku soo gaadhayo oonka ahaa cagsigii baa loo bixiyey oo inuu oonkii reebayo ayuu tusinayaa ydkulu minhu saaimuun ywma alqiyaama ay dadka saa'imiinka ahuni ka gelayaan maalinta qiyaamaha laa yadkulu minhu axadu غayruhum qof kale aanu ka gelaynin yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna saa'imuun away kuu soomi jiray fayaquumuuna waa kacayaan laa yadkulu minhu isagoona ka gelaynin axadun hayruhum qof kale faidaa dakhaluu markay galaan uqliqa waa la xidhaya albaabka falaa yadkulu minhu axadun qofna kama gelayo mutafaqun caleyh وعn abi سacيidi الkudriي radي الله canhu qala qala rasuulu اlahi slى اlه عlيه alي wslam maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu yowman fii sabiili اllah maalin fii sabiili اllah u sooma fii sabiili اllaahidaasna marka laba macnaa suurowdo oo macnaa waxaa weeyaan waa midka daahirka oho jihaadka ku dhex sooma midna waa dar alle inuu soomo ilaa baacad allahu ilaa alla wuxuu kala fogeeya bidalika alyowm maalintaas sababteeda wajhahu can innaar wajigiisu naarta ka fogeeya sabciina khariifan toddobaatan sannadood muttafaqun caleyh وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal man saama رمضاana إيmانا واxtisاaبا غfira lahu ma تqdma min dنبه xadiidkan kaduna marka xadiid laba طرفood oo ka mida aan soo maray oo qiyaamu رamaضaan iyo qiyaamu leylaة الqadri ah yuu isaguna ka mid yahay oo xadiidkaasu waa hal xadiid oo kala gogoynayo weeyaan imaam nawwi radi allahu canhu wa canhu radi allahu anhu radi allahu canhu ana rasuul اlah sal lay slam qaala ida jaءa ramadaan markuu ramadaan yimaado futixat abwaabu اljanna jannada albaabadeedaa la furfuraa wagulliqat abwaabu الnaar naarta albaabadeedana waa la xidhaa wasufidat الshayaaطiin shayaatiintana waa la katiinadeeya muttafaqun aley marka ma aha shayaadiinta oo dhan ma wada ahe e waa maradada kuwooda aada gaangistarada u ahe aada u madax adag aada u e, duubsasho badan kuwaasa la xidhiidhayaa marka kuwo yaryar oo qofka marka lagu sii daynayo iyaga oo lagu imtixaanayo oo iska celi la dhahaya kuwaasu marka waxba ma aheen kuwaas iyagu iska jiraan oo la daynayo wacanhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal slm qaal suumuu liru'yatihi ku sooma aragtidiisa bisha hilaalku ka wada wa aftiruu liru'yatihi kuna afura aragtidiisa fain gubbiya calaykum gubbiya iyo uqmiya iyo qumma iyo alfaad sidaasaa jirto macnihiisu ay tahay haddii la idinka qariyo oo daruur iyo caad iyo wax sidaasa idinka qariyaan faakmiluu ciddata shacbaana halaaثiin kaamil yeela bisha shacbaan soddon kaamil yeela muttafaqun caleyh ramadaana waa sida oo kale un marka bilowgii buu kaasu ka hadlayaa bilow nihaayaduna waa sida oo kale bil walbaba marka soomka kolkii la soomay iyo kolkii la furayaba labada arrimood labada arrimood bay axaadiistu sheegto si aada ay u qeexday oo in la arko bishii kolkay toddobiyo labaatan sideed iyo laba sagaaliyo labaatan baan ujeeda sagaal-iyo labaatan markay dhammaato haddii la arko habeenkii soddonku buuxsami lahaa khalaas weeyo bishii waa dhammaatay haddii ay buuxsanto soddonkii ay buuxsantana iyaduna khalaas waa dhammaato maalinta bil kow iyo soddonihi ma jirto maalinta ka dambaysa waa bishii kale hada lafdu lbukhaariyi wa fii riwaayati muslim fain gumma calaykum fasuumuu halaaثiina yowman marka isaguna nihaayadii ramadaan buu ka hadlaya haddii la idinka qariyo o laidinka daboolo sooma muxuu ahaayey soddon maalmood soom ama kalendarka iyo waxyaalaha xisaabaadka iyo ma lagu soomi karaa waxyaalaha noocaas oo kale ah iyo beled haddii laga arko beled kale ma lagu soomi karaa iyo masaa-ishaas waa masaa'il ijtihaadiya oo aragtida culamaa lmuslimiinna marka ay isku khilkhilaafeen weeyaan axaadiidtuse marka waxay sheegeen waa labadaas arrimood baabu ljuudi wa ficli اlkhayri waاlإkhaari min alkhayri fii ramadaan deeqda iyo khayrka faritaankiisa iyo khayraadka oo la badsado bisha ramadaan wa ziyaadati min dalika arrintaas in la sii badiyo fi lcashri alawaakhiri minhu tobanka dambe ee ramadaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala kaana rasul lah sal ly slm ajwad annaas rasuulka alla wuxuu a dadka ka ugu deeq badan waqti kastaba wa kaana ajwada maa yakuun si uu ahaado markuu ugu deeq badan yahayna waxay ahayd fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil bisha ramadaan markuu jibriil la kulmaayo taas naftiisu sii kala deeq badnaaye wa kaana jibriilu yalqaahu fi kuli leylati min ramadaan jibriilna waa la kulmi jiray maalin kasta oo bisha ramadaanka habeen kasta oo bisha ramadaan ka midaba waa la kulmi jiray fa yudaarisuhu qur-aanku la aqriyi jiray fala rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla ayaa sala allahu alayh waali wasalam xiina yalqaahu jibriilu markaa jibriil uu la kulmaayo ajwadu kaga deeq badan bilkhayri khayrka kaga deeq badan oo ka bixin badan min ariixi almursala dabaysha la diray ee khayraadka fidinaysa ee roobka iyo waxyaalaha sida taa isagaa kaga khayrka kaga deeq badnaa متفق عليه وعن cائشhaةa رضي الله عنها qالت kان رsuل اه صل ل إdا dخل الcشhر tobanku markay galaan أحyاa leylahu habeenkiisa waa أحyaa leyla habeenka waa noolayn jiray وأيqada أهla hdiisana waa toosin jiray وashadda الmi'zara hoosguntigana waa dhuujin jiray متafq عalayhi waana soo hormaray oo laba gooro horuu soo hormaray oo alif wa mia wa alaaa wa tisciin iyo tisca wa tisciin labadaas ayuu kusoo hormaray waxaana kii dhexe ee alif wa mia w alaaa wa tisciin aan kusoo marray kelimatu jadda inay ku jirtay jaddadaasuna inay min afraadi muslim inay tahay iyadana waan soo marray bab الnahyi can taqadumi ramadaana bisawmin bisawmin in ramadaan lagala horeeyo bisawmin bacda nisfi shacbaan shacbaan kala barhkiisa wixii ka dambeeya oo ramadaan haddii shacbaan haddii nuskiisa la gaaro aan la soomin ilaa liman wasalahu bima qablah ilaa qofkii kusoo xidhiidhiya nuska intii ku horraysa mooyaane aw waafaqa caadatan lahu ama ay waafaqda caada usoo taxnayd bian kaanat caadatu inay caadadiisu ahaydba weeyaan sowma اlاثnayni wاlkhamiisi fa waafaqa uu mxuah waafaqay shacbaan gelinkiisa dambe u waafaqay ama maalmaha labada maalmood iyo ka horeysa ramadaan u waafaqo can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal ly slam qaal laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn midkiina yaanu kala horraynin ramadaan maalin soonkeed iyo laba maalmood soonkeed soonkood toona ilaa an yakuuna rajul inuu qof inuu yahay mooyaane kaana yasuumu sawmahu soomkiisa kii soomi jiray soom u taxna soo soomi jiray falyasum dalika alyowm maalintaa iyada ha soomo muttafaqun caleyh وعn بن cabاasi رadي الله عanهuma qaal qaala rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم laa tasuumuu qabla ramadaan ramadaan horti ha soomina soomina ha kala horaynina kolkuu ramadaan soo dhowaado soonka joojiya suumuu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma waaftiruu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi una afura aragtidiisana fain xaalat duunahu hayaaba hadday sukadiisa ay iskaga kiin gudubto oo idinka celiso aragtidiisa hayaabatun daruuri fa akmiluu halaaثiina yowman kaamil yeela muxuu ahay soddon maalmood hadday ramadaan tahay hadday shacbaan tahayba rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun صaxiix waana xadiidku waa sidaa uu sheegay weeyo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu shaykhu اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir alghayaabaة bاlgayn اlmucjamati wa biاlyaءi اlmuhanaati min taxti almukabara wa hiya الصaxaabة وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasuulu الlahi slى الlه عalيه wali وsلم إdaa baqiya نصfu shacbaan idaa baqiya نصfu min shacbaan marka uu hadho nus oo shacbaan ay shacbaan ay nus ka hadho oo kala badhanto falaa tasuumuu ha soomina nuskaas ha soomina rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiث xasn صaxiix wa huwa kama qaal faاlxadiiثu صaxiix صaxaxu shaykh الأlbani fi صaxiixi sunan ibni maajah wa mishkaat اlmasaabiqi wagayriha gayrihima kolka uu kala barhmo marka bisha shacbaan ay kala badhanto waa inaan la soomin kanaa marka kii hore ka muddo badan oo isagu kii hore wuxuu ahaa laba maalmood iyo hal iyo inaan lagala horraynin kanna waxaa weeyaan nuska oo dhan baba aan la soomin laakiin kanna marka isagana waxaa loo shardeeyaa qofkii nuska un soomka ka bilaabaya ama inta hore qofkii soo soomo isagu kuma jiro oo hadduu nuska dambena la soomo waa uu heli karaayo kaana waxaana tusinaya xadiid ummi salama iyo caaisha radi allahu canhumaa ay dhihi jireen rasuulku sala allahu alayh waali wasalam bisha shacbaan inuu aada soomka u badin jiray oo riwaayadaha qaarkood ay leedahay wuxuuba ku xidhiidhin jiray ramadaan buu ku xidhiidhin jiray oo isku bixin jiray qaarna ay leeyihiin badankiisuu soomi jiray marka hore hadduu badankiisa soomi jiray nuska dambena waa inuu qaar ka soomi jiray haddoonu kulligiiba wada soomin xadiid kale oo xadiidka cimraan ibnu xusaynna isaguna oo ninkii uu ku dhihi jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam bishan aakhirkeeda wax ma shacbaan aakhirkeeda wax ma maya yidhi waxau dhihi jiray markay ramadaan dhammaato lix shawaala soon kaasna marka waxaa weeye wuxuu tusinaya isaguna inay bannaan tahay in bisha ramadaan gelinkeeda dambe wax laga soomo marka laakiin sida wanaagsan waxa weeyaan inaan <clears throat> qofkii aan awal hore aan soonka soo wadin inaanu shacbaan kol hadday kala baranto waa inuu joojiyo sidaasa u fiican xaraamse kama aha can abilyaqdani camaar bni yaasirin radi allahu canhuma qaala man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waalihi wasalam qofka sooma maalinta la shakisan yahay oo inay ramadaan tahay iyo inaan ayn la shakisan yahay oo maalinta soddon buuxaha ah maalinta soddon buuxaha shacbaan ay tahay oon la aragna qofkii maalintaas soomaayo rasuulkii sal lla alay slam ku casigaroobay yani wuxuu khilaafi nahyigii sibuu khilaafi weeyaan qof saxaabi hadduu sidaasoo kale uu yidhaaho arrinkaasi waxa weye arrin xadiis marfuuca buu noqonayaayo in arrintaasu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam xaggiisa uga sugan tahay baa loo qaadanaya xadiidka qisadiisuna waxay ahayd camaar ibnu yaasir radi allahu canhumaa isaga oo amiiru madiinati lkuufa ah ayaa lasoo dhigay qadadiisii lasoo dhigay raggii la joogay buu yidhi soo dhowaada oo kaalay cuna nin baa marka isagu yidhi anugu waan soomanahay maalintaasuna waa maxay ahayd maalintii shacbaan soddon buuxa ahayse ahayd markaasuu xadiidkan kada u wariyey maalinta la shakisan yahay qofka soomaayo rasuulka alla sala allau alayh wala slam yuu ku caasi garoobay saasuu yidhi oo yacni rasuulkaa sala lla alay slm maalintaa in la soomo isagaa nahiyey maalmaha soomka uu mamnuuc ka yahay bay ka mid tahay oo eh, qaarkoodna inshaa allah ay imaan doonaan mxuaha labada ciidood iyo ayaamu tashriiqi iyo maalmahaas marka maalmaha soonka ka caagan weeyaan marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan dadka muslimiinta uhu waxa weeyaan diintoodu waa diin ku socota waxyi alle ku socoto oo markii la joojiyana waa inay ka joogsadaan markii la ogolaadana ay ku dhaqaaqaan cibaadada markasay doonaa inay isaga sameeyaan ma aha waa inay waxyiga alla rasuulkiisa sala allau alay slam usoo dhiibay ama kitaab ama sunno ah inay daba socdaan weeyaan soomkii marka kolbuu mamnuucu noqonaya salaadii marbay mamnuucu noqonaysaa waqtiyaal aan soo maray qiraa'adii qur-aanka marbay mamnuucu noqonaysaa marka waxaa weeyaan qofka mu'minkaana waa ka lagu sheegay inuu yahay muxuu ahay awr sanka ka buko oo sanka ka dalooshan oo sanka xadhig kaga xidhan yahay oo meeshii la hogaamiyaba u dhaqaaqa waa inuu marka sidaa u noqdo weeyaan oo muxuu ahaa addoon laleeyahay oo lagu tasarufayo oo kol wax la farayo kolle laga reebayo inuu yahay intu ogaado waxyiga alle sidaa ugu hogaansanaado ugu jajabnaado marka khayr baan rabaayo soomkaan badsanayaa yayna kugu ridin inaad khayr la-aan ku dhacdo oo waqtiyo aan soom u habboonayn aad soonto qur-aanka akrintiisa sidoo kale oo salaaddii rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan صaxaxu اlalbaniyu fi صaxiix ibni maaja <coughs> wa صaxiix ibni qusayma wa irwa' اlhaliil baabu ma yuqaalu cinda ru'yati اlhilaal bisha marka la arko waxa la dhahaya bishaas ama ha ahaato bisha ramadaan ama bilaha kaleba marka waxaa kankadu waa dikri oo adkaaru ru'yati اlhilaal isagoo ku saabsan bishan markay bilato dikri waxay leedahay la yidhaaho ayay leedahay can طلxةa bni cubayd الlaahi radي allahu canhu ana الnabiya sal ly slam kaana idaa ra'a alhilaala qaala bisha markuu arka buu wuxuu dhihi jiray allahuma ahillahu عalayna bاlأmni wاlإimaan wالsalaamaةi wاlإslaam rabbii wrabuka allah hilaalu rushdi وkhayr rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan kolkuu bisha arkooyuu sidaa dhihi jiray allahuma ahillahu calayna allow noogu geli bishantada biاlamni wاliimaan nabadgelyo iyo iimaan wاsalaamati waalislaam iyo nabadgelyo iyo islaamnimo rabbiga iyo rabbigaaba alla weeyaan bishuu la hadlaayaan adi iyo anigaba rabbibaa inalahoo ina abuuray buu dhihi jiray saan wuxuu u dhahayaa wuxuu radinayaa rasuulka alla sala allau alay wasalam dadka ilaah mooda ee caabuday xidigaha iyo kawaakibta iyo dayax iyo qoraxda iyo uu leeyahay adu ilaah ma ihide aniyo adigaba rabbibaa ina leh saasuu leeyahay hilaalu rushdin wa khayr bil hanuun iyo khayr yani allah kaa dhiga weeyaan <clears throat> rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa u sheegay xadiidku waxaa weeyaan xasan weeyaan oo xasanahu asheikh اlalbaniy fii صaxiix waxaan ujeedaa waa saxiix weeyaan xadiidka oo صaxaxu اlalbaniy fii saxiixi fii saxiix aljaamic الصaغيir xadiidku marka waa saxiix baabu fadli الsuxuur wa taأkhiirihi maa lam yuksha طuluucu اlfajr fadliga ay leedahay suxuurtu oo inay tahay shay cibaado oo ajri leh aan iska ahayn wax caadaho dadka iska samaysteenoo iyadan berri gaajoonin un u u samaysteen iyo in la dib dhigo suxuurta la dib dhigo inta aan laga baqin waagiiba haddaad hadda sii joogto waagiiba kugu beri intaadan isdhihinba dib inaad u dhigato wax yar un adanka salaada ee adanka dambe ah wax yar un horti la suxuurto can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam tasaxaruu faina fi suxuuri baraka muttafaqu caleyh suxuurta suxuurtu barakay leedahaye suxuurtu barakay leedahaye suxuurta marka wuu amrayaa nebigu sala allahu aleyh waali wasalam waliba marka faa'iidada ku jirtuuna sheegay barakadaa ku jirtaana marka waxay tahay iyada oo qofka ku caawinaysa soomka berita ah oo inuu sii haddii uu suxuurto aanu daciifin oo soomkaas iyo cibaadooyinka kale oo dhexdiisa qabsan lahaa iyo acmaashiisa kaliya aanu ka daciifin u keenaysa oo cibaadada alle ugu quwaysanayo isaga oo rasuulka sala alla alay slam sunnadiisii fulinaya isaga oo hadigiisii ku dayanaya isaga oo khilaafaya ahlu kitaabka ahlu kitaabka isaga khilaafaya <clears throat> ilan iyagu ma aynu suxuuran jirin siduu xadiis saxiix ku sheegay rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam micnahaasoo marka faa'iidadoodii inta laga sheegay ka mid ah wax kaleo fawaa'id kale iyo barako kale inay sii leedahay inay iska suuroodaa marka waa in la suxuurto amarkaa rasuulka alla sala allahu aleyh wala slam anigu magaajaysna iga daayo iyo bal iska dhadhamin xataa haddaadan cuntada aadan badsanin kole ku tahay barakadaas si aad u hesho dhadhami haddaad wax kala weydo koob biyaa muxuu ahay kabo ama xabad moos ah inaad badsato caloosha dhergisaa waxba daruuri maa waa inaad sunnadaa bal horta fulisaa taasaa lagaa rabaa وعn زayd بn haaبit رadي الlه عnهma qala تaصxرna mعa rasuuli الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم ثuma qمna ilى الصلاة rasuulka all sl ly slm la suxuuranay oo markaasaan haddana salaadii usoo baxnay salaaddii u kacnay qiila markaasaa waxaa lagu yidhi zayd oo la weydiiyey radي allahu canhu anas baa weydiiyeye kam kaana baynahumaa imisaa udhexaysay salaadda intaad u kacdeen iyo suxuurtiinnu u dhexaysay qaala qadru hamsiina aaya konton aayadood qadarkood konton aayadood qadarkood ayaa u dhexaysay muttafaqun caleyh konton aayadood oo caadi ah oo aayadaha aad u dhaadheerna aan ahayn aayadaha aad u gaagaabanna aan ahayn haddii lagu qiyaaso waa suurad oo suuradaha muxuu ahayy subacankada ay soomaalida ay ku magacaabaan subac subac muxua arbacaad ay ku magacaabaan sida xamiimyada iyo qaarkood muxuu ahaayey suuraة الshuuraa iyo suuraة dukhaan iyo kuwayaalkaasa marka labayo konton saddexiyo konton afar meelahaasay suuradahaas noocaasay yihiin marka suurad qadarkaasoo kale ah suurad qadarkaasoo kale ah intii laga aqriyi lahaa weeye maalan marka intaasuna waa in gaaban weeyaan muddo gaaban baa u dhexaysay rasuulka sala lla alay slm suxuurtiisi iyo markuu salaadii u kacay xadiidkuna waa saxiix waa muttafaq calayh sunnadaas nabiga sala alla alay slam ee suxuurta dib u dhigiddeeda ah waa mid aad iyo aad khilaafkeedu hadda aad iyo aada ugu badan yahay oo meel kasta ood aragtaba waxaa weye cadooyin baa la leeyahay oo horaa loo suxuurtaayo markaasaa muxuu ahaayey xataa waxay sameeyeen waxay ku magacaabaan madfacu limsaak ay yidhaahaan oo eh, kolkii suxuurta ugu dambaystii ay tahay oo hadda suxuurtii waa dhammaatay ay ka dhigan tahay baa madfac la ridayaa isagoo kolkaana muddo nus saac iyo thul saac iyo meelahaas ama ka badan ay kasii dhiman tahay waa taasuna waxaa weeyaan waa bidco qabiixa weeyaan oo xun oo adaanka adaanka dambe unbaa muxuu ahaye celiya suxuurta celiya sidaan xadiidka hadda ka hor axaadiid ku soo maray fajarka u qaybinaysay laba u qaybinaysay misema inaan soo marin kan maaha yani siduu ku sheegay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam inuu fajarku laba uu yahay mid cuntadana xaraameeya salaaduna ay ku bannaanaata iyo mid isagu baraarujin oo salaaddii iyo in loo sii loosii diyaargaroobo lasi suxuurto isagu tusinaya marka waktigii waa inay labadaasuna isku dhawaayeen waqtigii suxuurta la isdhehi lahaa bay dhehayaan marka suxuurta joojiya marka xataa qofka loogu adimo isaga oo ku dhex jira oo cuntadii afka ku haya cuntadaas intaasa waa inuu iska cunaa iska dhammaysto oo inta afka ku hayana uu liqo inta weelka ugu jirtana uu cuno oo xataa kii loogu addimay baan iska daynaynin marka inta adaamkaa ka horrayso oo dhan waa la iska suxuuranayaa qofkii isagoo ku dhex jira loogu suxuuranayana waa iska sii wadanayaa laakiin wax ixtiyaad aho laleeyahay waqtigii waa soo dhow yahay la sii joojiyo taas waxba kama jiraan <coughs> xadiidkan kada waxaa kaloo laga qaatay baa la yidhahaa xadiid waxaa jira rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam uu reebay kol haddii la seexdo oo guryaha la galo oo shaqadho ay yaraato inaan lasoo bixbixin dibadda aan loo soo bixbixin taasuna marka inaanu taxriim ahayn ayaa xadiidkan kada laga qaadanaya lianna zayd ibnu thaabit radi allahu canhuma markuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam la suxuurtay macnuhu waxaa weeye intuu gurigiisa ka yimid inuu guriga rasuulka ugu yimid sala allahu aleyh waali wasalam ibn cumara radi allahu canhuma qaala kaana lirasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama mu'adinaani rasuulka alla sala allau alay slam wuxuu lahaa laba mu'adin buu lahaa bilaalun wabnu ummi maktuum bilaal iyo ibnu ummi maktuum labadaas mu'adin buu lahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam ina bilaalan yu'adinu bileyl bilaal habeenni mu'adimaah fakuluu washrabuu iska cuno oo iska caba oo bilaalkaas adaankiisu yaanu ka joojino cuntadiinna iyo cabitaankiina xataa yu-adina ibnu ummi maktuum ilaa uu ka adimo ibnu ummi maktuum qaala ibnu cumarna wuxuu yidhi radia allahu canhumaa walam yakun baynahumaa umaan ayna dhexaynin ilaa an yanzila haada wayarqaa haada ilaa kan ibnu cumarna wuxuu yidhi radia allahu canhumaa walam yakun baynahumaa umaan ayna dhexaynin ilaa an yanzila haada wayarqaa haada ilaa kan inuu soo dego kanna kora mooyaane wax kaloma dhexayn muttafaqun caleyh marka masjidka rasuulka sal l slm minaarad ma aanu lahayne laakiin waxaa jiri jirtay meel kale oo murtafic ahoo ee guri masjidka ku dheganaa oo muxuu ahaayey dheeraad dushiisa yaa laga adimi jiray intaas moo dhexaysa korku kana soo dego kanna uu weliba ibnu uma maktuum wuxuu ahaa nin indalo oo kolkii dadku ay baraajiyaan oo warwaagii bari war adin la yidhaha unbuu adimi jiray inta adaanka ibnu maktuum alla maqalba iska cuno iska caba bu lehy rasuulku sala allahu alيyh wali wslam marka sidee haddii intaasuona u dhexaysa yani aad bay isugu dhawaayeen weeyaan haddii intaa kelihi udhexaysay see baa marka wax loogu cuni karaa inta uu kano ka adimaayo ee haddana uu kasoo degayo ee kii kolena jaranjaradii hadda uu korayo muddadaas muddo gaaban weeyaan sidee marka intaa looga suxuran karaa hadii la yidhaha yani waxaa lagu jawaabaa waxaa suurowday inuu bilaal radi allahu canhu marka uu addimo inuu waxoogaa yar daahi jiray oo sunaysi iyo wax sidaasah uu ku yar daahi jiray oo kolka haddana soo degi jiray kolley waxaan weeyaan adaanka dambe ee ka dhigan inay salaadii dillaacday kaas unbaa cuntada lagu joojinayaa allahna subxaanahu wa tacaala waa ka yidhi kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr intaanu waagu kuu kala cadaanin baba xataa haddaad shakada istiraatolo waagi ma baryin mise weli ma baryin warifsiinkaasi muxuu yahay waa iska cun wa can cmr bni caasi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklat الsaxr rawahu muslim farqa u dhaxeeya soomkeenna annaga muslimiinta ah iyo soomka ahlu kitaabka yahuud iyo nasaarada waa cuntada suxuurta cuntada hiraabtii la cunaa u dhexaysa iyaguma suxuurtaan marka diinkoodnina wuxuu ku dhisan yahay in gaalada la khilaafo cibaadaadka iyo caadaadka iyo dhaqanka wax walbaba lagu khilaafo marka kol haddii iyagoo ayna suxuuranin waa inaa la suxuurtaa hmm. <clears throat> baabu fadli tacjiili اlfiطr w wma yufطiru عalayhi wma yaquuluhu bacda alifطaar fadliga uu leeyahay afurka dadejintiisu afurka dadejintiisu kanna waa mid aad iyo aad dadku ay isaga geliyaan waswaas ay isaga geliyaan oo muxuu aha waxyaala bidac oo waxyaalu ka nebigu alayh isalaatu wasalaam ka dardaarmaya ay ku dhaceen oo weli iftiinkii baa joogay iyo weli xaaddu ha qarsoontay iyo ee qoraxdii dhacday laakiin bal haddana u yarkaa waxaas oo dhan looma baahno kolba qoraxdii haddii ay libidho oo intuu cirku saafi u yahay sidii loo arkaayo qursigeedii uu meesha aad mooddo cirkiiyo dhilku inay iska galayaan kolkaad fiiriso ee aragtida bani aadamka ay ku dhammaato ay xagga shishe ka marto oo wareeggeedii uu libdho wax dambe oo lasii sugayaa ma jiro isagoo iftiinkii uu dharaar yahay oo kaamil uu yahay oo shucaaceedii uu nool yahay waxaasoo dhan ay jiro ayaa la yska suxuura ayaa muxuuha la afurayaa ee wax dambe oo loo sii sugayaayo ma uu jiro wamaa yuftiru calayhi qofku wuxuu ku afuraayo iyo wamaa yaquuluhu bacda aliftaar markuu afuro wuxu uu dhahayo maalinbaa waxaan garanayaa annaga oo muxuuha salaadii annagoo ramadaan ay tahay oo qoraxdii ay dhacday yaan yidhi marka hala adduunya nin baa dayuurad marka meesha korkayga maraysa qoraxdii baa marka dayuuradda haysay dayuuradda de markaa way sadxiga ardiga ah, dhulka wax badan bay ka sarraysaa markaas yidhi waaka qoraxdii waatay soo jeedaa waata dayuuraddaa haysa iftaankeeda haya war dayuuradda waxba ah, muxua nagama geline dayuuradda mustawaheeda kuma mxua ehm, ah, kuma ah, qaadanayno wax kuma qiyaasanayne dhulka miyay wax iftiina miyay ku arkaysaa inagaan dhulka joogna soo inagama qarsoobin haa bas dhulka inagu joognaa marka jawiga ma joogno halkaasa wax lagu qiyaasanaya ehm, almaqrizi nin mu'arikho almaqrizi la yidhaha kitaab alkhuطط la yidhaaho eh, uu alifay buu isaguna qiso taawe ku sheegayo wuxuu sheegay nin amiirahayo oo maradii masr ka mid ahaa oo manaarad dheer oo manaaratuliskandariya la yidhaha mid ay ku sheegi jireen toddobada cajaa'ib ee dunyada midooda ay ku sheegi jireenna yuu nin buu saaray bur manaarada markaasi wuxuu yihi kolkay kaa qarsoonto qoraxdu dhagax noo soo tuuro hoona ishaarana si markaasi waxay qoraxdii ka qarsoontay buu yihi ninkii waqti cishihii uu galay ama dhow yahay kolkii uu dhagax soo tuuray waqtigiibuu marka ninkii ku dadiyay buu leeyahay oo inuu waqtigaa la afuro yuu dadkii amray kaasuna wuxuu leeya jaahilnimadiisa ayay taasu ka mid tahay waa ku eedeynayaa eh, abulcabaas almaqrizi raximah llah ah, marka yani jahaalaad fara badan baa iska jirto masaladaas eh, muxuu ahay tan xadiidkan sahl ibni sacdi radi allahu canhuma arrinta uu sheegi doono in la khilaafay meelo badan ayaa ka cadaan doonta qofka axwaasha muslimiinta kol kolka u fiirsado qaar baa waswaas isgeliya oo yidhaha horta salaadda bilaa tukana oo salaadda dabadeed raba inay inay maaragtay muxua inuu afuro salaaddii uma ixtiyaad uma samaynaye soomkiibuna u samaynayaa hadduu qoraxdii inay dhacday shaki kaga jiro muxuu tukanaya labadoodana marka salaaddaa qiimo weyn can sahl bni sacdin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alيه waslm qaal laa yazaalu الnaasu bkhayri ma cajaluu lfitr muttafaqun calayh dadku khayr kama zuulayaan in alla inta ay afurka dadejiyaanba inta afurka dadejinayaanba dadkii waa fiican yihiin oo sunnadii nebigooda sala alla alay slam bay dabaqaan oo hadigiisii bay raaceen oo waa fiican yihiin marka halkaana maxaan ka fahmaynaa haddii afurka dib loo dhigo oo waswaasihaas la isgeliyo oo ha la yidhaha xidhigo ha soo baxeen iyo iftiinku ha ha amadoobaada iyo xaaddu ha qarsoontay iyo waxyaalahaas la yidhaaho inay dadkii khayr ayna ku jirin ee shar ay ku dhaceen oo xumaadeen muttafaqun calayh wa can abi caطiyata qaala dakltu ana wamasruuqun calىa caaishaةa radia allahu canha anigiyo masruuq ibn اlأjdac waa laba ninoo taabiciina weeyaane yaan waxaan usoo gallay um اlmu'miniina radia allahu canha caaisha faqaala lahaa masruuq masruuq baa ku yidhi rajulaani min asxaabi muxamadi salى اllahu alayh wali wasalam dadka ahlu cilmiga ah naftooda qaar waxaa iska jira waswaas qaba dadku isku wada mid maha aragtidooda isku wada mid maha qaar dadaal iyo ixtiyaad ka gal intuu is yidhaaho qalad ku dhaca baa jira oo waswaas ku dhaca marka dadka waxaa ka mid ahaa abuu muusa alashcari radi allahu canhu arrin horraysay weeye asxaabadii koley qabeen oo abuu muusa xagga tahaarada gaarhaan istinjada iyo kaadida iyo aad buu uga dadaali jiray ilaa uu waswaas kaga dhacay oo saxaabada qaarkood ay dhihi jireen waxaan jeclaan lahayn inuuna sidaa tashadidka inuu iska yareeyo xaggana furkana marka isaguna sida oo kale ayaa ka muuqatayoo marka isaga iyo cabdullaahi ibni mascuud oo labaduba ciraaq ay joogeen yay labada ninay hadda umulmu'miniin wax weydiinayaa waxay arkeen inay laba dariiqo kala gadisan ku socdaan waa laba imaam oo laba caalim oho min ajillaa'i asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh waalihi wasalam marka labadan tada nin ninkoodii sax ku jira ma ay garanayaan iyagu ma kala farqin karaan labada ninba waa ka mustawsareeyaan ilaana markaasay qof kale oo caalim ah oo aad iyo aad u cilmi badan oo rasuulka axwaashiisa aada ugu ogaal badan wa waa umulmu'miniine yay ula yimaadeeno noo kale farqi ay leeyihin bal labadaa nin waa ku wareeray markaas waxay yidhaaheen laba nin oo asxaabtii nebiga sala allau aleyh waali waslam ka mid ah kilaahumaa laa ya'luu can ilkhayri yacni laa yuqasiru can ilkhayr midkoodna aanu ku gaboodfalayni khayrkoo mid waliba khayrka jecel iyo khayrka ku dadaalo axaduhumaa yucajilu lmaqriba waaliftaar midkood waa ibnu mascuude wuu dedejiyo afurka iyo maqribkaba wal-aakharu yu-ahiru waliftaar ka kalena uu dib buu u dhigaa afurka iyo maqribkaba ee midkoodaa saxaho midkoodeen raacna fa qaalat markaas waxay tihi man yucajilu almaqriba waliftaar kee maqribkiiyo afurka hore u dedejiya qaala markaasuu masruuq wuxuu yidhi cabdullah cabdullahi weeye yacni ibnu mascuud iyo ka wada qaalat markaase waxay tihi haakada kaana asxaabu kaana rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam yasnac saasuu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam samayn jiray rawaahu muslim ibnu mascuud baa markaa isaga waxaa lagu sheegi jiray inuu nebiga hadyigiisii iyo dhaqankiisii oo kale inuu aad ulahay aada u shabihi jiray oo khadamkii nebiga sal ly slm aad u laazimi jiray yuuna ka mid ahay waa kuuna yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ninkaas hadyigiisa qaata ummadayda waxaan uga raalli ahay wuxuu ibnu ummi cabdi uga raali noqdo waa ku dhihi jiray isagaana marka abu muusa alashcari ka cilmi badnaayo oo ka islaanmo horeeyey oo nebiga ugala joogitaan badnaa oo abu muusaba radiallahu canhu uu qiri jiray marka isagaa sawaabkii ah isaga ku joogay qowluhu laa ya'lu ay laa yuqasiru fi lkhayr wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul llahi sala allahu alيyh wali slam qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi axabu cibaadii ilaya acjaluhum fitra addoommahayga kuwaan ugu jeclahay waxaa weeyaan kooda ugu dhaqso badan xagga afurka ee hore oo afura rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan haakada qaala tirmidiyu raximah اllahu tacaala walxadiidu laysa bixasanin walaa صaxiix falxadiidu ضaciif ضacafahu shaykhu اlalbani fi ضaciif اljamic الصaغيir wa irwaء اlhaliil wa ضaciifi sunan الtirmidiy wa mishkaat اlmasaabiix intaba waa ku daciifay marka xadiidkanu daciif weeyaan isaga <clears throat> wuxuu leeyahay ninkan cabdulcaziiz rabax isagu wuxuu leeyahay صaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaan baa صaxiix yeelay buu leeyahay lakin xadiidku صaxiix ma aha صaxiix iska dhaafa xataa xasan ma aha waa xadiidku waa daciif wa can cumar bn الخaطaabi radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi salى allahu alayh wali wasalam إida aqbala اleylu min haahuna waadbara الnahaaru min haahuna wagarabat الshams faqad aftara الsaa'im muttafaq calayh falxaqee qoraxdu habeenku uu xaggan ka kasoo bilowdo yani mugdigiisa kasoo bilowdo yani xagga bariga maalintuna xaggan kada ay ka tagto waa xaggaga barudhece oo qoraxdiina ay dhacdo qursigeedu oo qarsoomo qofkii soomanaaya wuu afuray muttafaqun caleyh saddexdaas arrimoodna way islaazimaan oo kolkay qoraxdu dhacdo mugdigiibaa xaggan kada kasoo bilaabanaya bariga ah cadaankiina xaggana usii socdaayo xaggan usii galbanaya marka saddexdooda isku mar bay dhacayaan maalinkiina marka kolkaa waa inuu adimo marka waxa wy xadiidkan unaqisuu lahaayo waxay ahayd isagu oo musaafiriin ay yihiin rasuulka sal allahu alayh waali wasalam ayay qoraxdii dhacday markaasuu nebigu sal ly slm bilaal buu wuxuu ku yidhi deg oo nooqas oo muxuu ahay noo sameyn sharaab la cabi jiray waa ka soo socda xadiidka soo socday inaan kaba hortegin markaas waan arki doonaa siduu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu afurka u dadejin jiray iyo siduu ummaddiisa tusaalaha u siiyey salaada maqribka siduu u tukan jirayna iyadana waa kii saxaabigu u dhihi jiray salaada maqribka intaan tukanaan soo bixi jiray isagoo oo iftiinkii uu waadix yahay oo kolkaas dabadeed aan toog dhigan jirin oo qof waliba falaadhiisu meeshay ku dhacday u arkaayo wa can abi ibraahim cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaal sirnaa maca rasuuli llahi sala allahu aleyh waali slam rasuulka alla ayaan la soconnay wa huwa saa'imun isna uu sooman yahay falamaa haarabat ishamsu markay qoraxdii dhacday buu qaala libacdi alqowmi raggii qaarkood ku yidhi yaa fulaan unzil fajdax lana war hebelow deg oo noo qas sharaab la dhihi jiray ee muxuu ahaa sawiiq la dhihi jiray oo ah shaciir inta la saloolay iyadoo saloolan markaas la shiiday budadeeda ahaan jirtay oo markaa la qasan jiray oo sharaab ahaan loo cabi jiray sida baalka taankiga ay yidhaahaan ee laga sameeyey bool baraha burtuqaalka iyo waxyaalahaas qudaartaas laga sameeyey loo qasto oo kale sidaas oo kale bahal loo qasan jiray uu leeyahay noo qas yacni fa qaala yaa rasuula allahi loo amsayta yaa rasuul allahi maa gabal dhacsati qaala anzil fajdax lana deg oo noo qas qaala ina calayka nahaaran maalin baa ku kor joogta weli maalinta ma dhammaanin qaala anzil fajdax lana saddex goor saddex goorna kol haddii nebiga sala allahu alayh wali slam uu shay uu ka hadlo hadal dambe laguma celin jirin laakiin hal iyo laba iyo kolka uu shay uu ka hadlo inuu nisyaan iyo ismoodsiin iyo wax sidaasa inuu tahay bay inay nebiga sal ly slm haysabay umeeleen iska suroobi jirtayoo hadal waa lagu celin jiray laakiin saddex goor hadduu hadlo oo la ogaado inay ka dhabtahay arrintaasu khalaas waa in lagu dhaqaaqoo la fuliyo ahaan jirtay marka saddex goor kolkuu sidaa yidhi ayuu degay ninkii qaala fanazla fajadax ninkaasuna bilaal buu ahaa fulaan laleeyahay waa degay oo marka waa u qasay fashariba rasul lah sal slm rasuulka alla waa cabay uma qaala markaasuu wuxuu yihi idaa ra'aytum leyla qad aqbala min haahunaa waa xagga bariga gacantuu xagga bariga u fiiqay haahunaa kolkuu leeyahay faqad aftara asaa'im qofkii soomanaay wuu afuray qofkii soomanaa wuu afuraydaasna marka maxaa laga wadaa laba siyood baa labadaba ay ku suurowdaa mid in la yidhaaho ma soomano khalaas soomkiisa waa dhammaaday soomka ilan wuxuu ahaa cibaado waqti ku socota waqti kol hadduu dhammaadayna soo ma jiro ilan habeenku maaha waqti soomeehe midda kalena waxaa weeyaan waqtiguu afuri lahaa baa la gaadhay faqad aftara sam yani faqad xala lahu liftaar wa dakala waqtu iftaarihi waashaara biyadihi naxwa alqibla naxwa almashriq kolkuu haahunaa uu lahaana wuxuu gacanta ku fiiqay xagga bariga wuxuu leeyahay marka ijdaxdaasuu fasiraya dhammaadkeedii baan joognay wuxuu leeyahay bijimin uma daalin uma xayn muhmalatayn ay ikhlit sawiiqa bilmaa sawiiqa noogu qas biyo noogu qas buu ka wada wa can salmaan bni caamirin الdabiyi الصaxaabiyi radia allahu canhu can الnabiy slى اllahu عalayh wali wasalam qaala إida aftara axadukum falyufطir calى tmr fain lam yajid falyufطir calى ma faina almaءa طahuur rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan xasanu صaxiix waanu soo maray xadiidku inuu daciif yahay baan hadda ka hor soo maray laakiin min ficlihi salى اllahu alayh wali slm iyo xadiid kale oo la macnihiba muxuu ahaa inuu oo saxiixi inay jiraanna waan soo marray marka macnaha uu sheegayo oo in timir in lagu afuro ay wanaagsan tahay haddii timir la waayona biyo lagu afuro macno sugan weeyaan isagu hadduuna xadiidkan kada ku sugnayn kolku tahay axaadiid kale ku sugan yahay xadiidkan kadase waa kaan soo maray inuu daciifiyey sheekh alalbani wagayru wacan anasi radi allahu canhu qaal kana rasul lah sal ly slam yuftiru qabla an yusalliya calaa rutabaatin wuxuu ku afuri jiray nabiga sal intaanu magribka tukanin buu afuri jiray oo xabada rutab uu ku afuri jiray fain lam yajid fain lam takun ruabaatun haddaynan ruabya jirin oo waqtiga ruabka aanay ahayn fatumyraatun waa tasqiiru tamra tamaraat yani xabada timiraho yar ayuu ka afuri jiray fain lam takun tumayraatun haddayna xabada timirahi jirinna xasaa wuxuu ka kaban jiray xasawaatin mimaa cantuugooyin biyo ah yuu kaban jiray yani xogo yaroo biyo ah buu cabi jiray rawaahu abu daawuud oo tirmidiyu wa qaala xasan xadiidku saasuu marka yani isagu uu sheegayaayo waana sidaa u sheega xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu sheekh alalbani fi saxiix jaamic sagiir markaas sidaasuu nebigu alayh salatu wasalaam ficilkiisa uu ahaayo laba arrimood buu marka isagu isugu jiraa xadiidkan kada mid waxaa weeyaan inuu afurka dadajin jiray oo salaada uu afurka ka horraysiin jiray taasu mid weeyaan intaan weli salaada la tukanin waa in horta la afura aan la dhihin bal horta salaada inoo horraysiiyo marka afurkaan usoo noqon marka cuntada dambe iyo waxyaalaha cashar iyo haba la dambaysiiyo laakiin afurka waa in salaada laga horraysiiyo waxaase jirto oo alimaamu malik fi lmuwaطa walimaam الshaaficiyi fi can طariiqihi fi اlum ay ku sheegayaan abu bakrin iyo cumar iyo radia allahu canhuma inay iyagu salaada horraysiin jireen oo bacda salaa ay afuri jireen kaana marka waxay uga dan lahaayeen inay dadka tusiyaan inaanay afurka in laga horraysiy iyo salaada laga horraysiiya ayna waajib ahayn marka yacnii qofka imaamka ah ama caalimka ah ee lagu dayanayo ama madaxda ah kolka yani kolalka qaarkood tacliim ahaan inuu sidaa howlaha uu khilaafo oo tusaalayn uu dadka tusaalaynayo arrintaas inayna waajib ahayn uu u yeelo waa u fiican tahay oo markaa tacliim ahaan iyo jahalka bixin weeyaan ee wayse ogaayeen inay sunnadu sidaa ay tahay midda kale waxaa weeyaan xadiidku ka hadlaayo waa tartiibta uu nebigu sala allahu alayh wali slam sidii u afuri jiray saddexdaa heer uu u kala samayn jiray afurkiisa baabu amri saa'imi bixifdi lisaanihi wa jawaarixihi waa can اlmukhaalafaat wa almushaatama wanaxwi amarka la faray qofka sooman inuu carabkiisa ilaaliyo iyo xubnihiisaba oo waxyaalaha sharciga khilaafsan iyo caraatanka iyo wixii lamid a laqowga iyo qaylqaylad iyo waxyaalaha u ka ilaaliyo can anas an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal lla alay slm ida kaana ywmu sawmi axadikum falaa yarfud walaa yaskhab markii uu galo oo uu jiro maalintuu midkiin sooman yahay yaanu rafad la imaanin rafadka kolka baabkan kada la joogo baabu soom la joogo macnihiisu waa hadalka xun ee fuxushiga iyo kalaamka saaqidka iyo weeyaan laakiin xajka marka la joogo ee alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafatha rafadkaas marka isaga waxaa lagu fasiraa sheekada haweenka waxa haweenka iyo ragga dhex mara oo haweenka lagala sheekaysto lagula hadlo kaasaa marka isaga lagu fasiraa marka muxuuha rafadka macnihiisa asalka uhina waa kankada oo waa hadalka saaqibka ahaa qiimaha aan lahayn kaasaa la yidhaahaa siduu ninkii shaacirka ahaayee ru'bat bn alxajaaj la dhihi jiray baa wuxuu yidhi waruba afraadi xajiijin kudmi can ilagaa wa takallum yani laqwiga iyo rafadku marka isku maanuu ka dhig fain saabahu axadu aw qaatalahu falyaqul inii saa'im rawaahu muttafaqu calayh xadiidkana waa soo maray kun iyo laba boqol iyo toban iyo shan baan ku soo maray wa canhu radi allahu canhu qala qala nabiyu sal ly slm man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajat fi an yadaca طacamahu wa sharaabah rawahu albuhaariy qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo ku camalfalka uu ku camalfalo zuurkaas beenta ah markhaati beenaale inuu furo ama markhaati beenaale loo furay uu ku camalfalo isagoo garanaya oo wixii loogu xukumay uu qabsado ama beentii loo sheegay dad uu u qabsado waxyaale sidaas aan ka tegin alla danka ma leh inuu iska daayo cuntadiis iyo eh, cabitaankiisu iska daayo iska ajiyo is oomiyo wax danuu ka leeyahay ma uu jiro leanna allah subxaana wa tacaala taqwuu rabaa taqwana qofka kada lagama helin taqwaduna ma aha in la isgaajeeyo cuntada iyo biyihii iyo kaliya in laiska daayo kaliya mehe wix alla wixii xaaraam ah oo dhan waa in la iska daayo kaasuna wuxuu la mid yahay hadalkii alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmaqrib nimankii dhankaasaa loo jeesadaa un inteen maqleen kolkii dhankii la bedelay dicaayo muslimiinta ku furay u jawaabaya iyo wuxuu yidhi khayrku ma aha in e, bari iyo galbeed iyo loo jeedsada ma ahee walaakin albira man ittaqa birigu waa taqoway taqwadiina marka amarka alloo la qaato ayay ku yay ku xidhan tahay amarka allana marka in qibladii la bedelay buu noqday e, marka amarka alla oo la wada fuliyo weeyaan aad kalena waa ka alle ku yidhi lan yanaala allaha luxumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum geela markuu sheegayo hadyiga ah e, aayad kaloo Eh, ma yfcl اllah bcadaabika in shakartum aamantum wakana allahu shaakiran calima alla subxaana watacaala marka taqwadaas qalbiga ah buu rabaa mooyaane in lafdi uun inta la qabsado kaa uun la fiirsado ka alla subxaana wa tacaala ma rabo rawaahu lbukhaariy baabun fii masaa'ila min asawm mas'alooyin oo soomka ku saabsan <clears throat> hadda halkankada waxaa ka muuqata ma sheegin alimaamu النووي رضي الله taعالى anه ma yqulه إdaa أfطر kolkuu la afro waxa la aqrinayo ma aanu sheegin hortii horena trjamada baabkii hore sidaasuu ku dhigay wuxuuna uu eh, dhahayaa waxaan weeyaan dahab الضm وabtlt الcروq وhabt الأجر in shاء allah taasaa marka intaasaa صaxiix ka ah lakiin eh, mxuu ahaye allahuma laka samtu iyo waxyaalahaas iyo dadku ay yaqaanaan kaasuu eh, saanidiisu ضaciif weeyaan marka waxa uu can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal إida nasiya axadukum faakla aw shariba falyutima sawmahu fainama aطcamahu allah wasaqaah mutafaqu calayh qofku haddii intuu ilaawo isaga oo sooman uu wax cuno ama wax uu cabo soomkiisii waa u jiraa iska soomo soomkiisa iska dhammaystirto oo yuna dhin soomkii oga jabo khalaas iska cuno iska caba goortii dambe soonkiisa iska haysto lanno allah subxaana wa tacala inta siiyey oo waraabiyey oo yani nicma macajala nicma dunyawiya ahoo macajala ayuu alla subxaana wa tacala ugu nicmeeyey soonkiisiina waa leeyahay waa u jiraa muttafaqun calayh wacan laqiiط bni sabirata radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah akbirnii can alwudu wudu'a iga warran waysaqaadka iga warran qaala asbiq alwudu'a waqallil bayna alasaabici wabaalig fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima waysaqaadka kaamil iyo si fiican u weysa qaado muxuu ahaaye farahana isdhexgelgeli sandaarsigana ku dheero oo biyaha sanka ku fogo kor fiif aada ugu dheh ilaa inaad sooman tahay mooyaane taan wey marka ulajeedada ilaa inaad sooman tahay mooyaane oo marka waxa weeyaan qofka saa'imka iyo uu istishaaqa samaynayo mubaalaqa waa inaanu samaynin oo hadduu mubaalaada intuu sameeyo ku fogaado biyahaas ay ku cararaan waa inuu kolkaa eh, soonkiisa wuxu dhibaayo oo uu ka jebinayo haddiise si caadiya ah isagoo u luluqanaya ama u sandaarsanaya biyii ay ku cararaan sawkaasu marka waa mid awooddiisa ka baxsan weeyaanoo soonkii kama jabaayo hadduuse isagoo ku dheeraado isagaa ugu sababoobay oo biyahaas inay ku cararaan oo marka waxba muxuu aha soonkiisii waa ka jabaya ka rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasanun صaxiix waana sidaa uu sheego xadiidku صaxiix weeyaan waana noo soo hormaray صaxaxu sheikh اlalbani fi irwa alhaliil fi صaxiix aljaamic الصaغيir waxaa xadiidka kale oo wariyey shantu waa wariyeen shaafici iyo ibn xibbaan iyo xaakim intaasoo dhaniba xadiidkan waa wariyeen waa xadiid cadiim ah oo inoona soo hormaray wa can caaishaةa radي allahu canha qaal kaana rasuulu llahi sala allau alay slam yudrikuhu lfajru waxa u geli jiray waaga u baryi jiray wahuwa junubun min ahlihi isagoo xaaskiisii janaabo ka qaba oo galmo xalay uu sameeyey janaabadeedii weli aan ka qubaysanin yuu waaga u baryi jiray uma yaqtasilu markaasuu qubaysanayey wayasuumu waa soomaya muttafaqun calayh rag iyo haweenkuna marka arrintaa iskaga mid weeyaanoo ee alla subxaana wa wuxuu u baneeyey ragga dadka xaasaska isu ah ee ragga iyo haweenka isqaba ah habeenkii oo dhan inay isu bannaan yihiin intay cuntadii iyo cabitaanka u bannaan yihiinba uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum buu hadda alle subxaanahu watacaala uu yidhi marka inta ay cuntada u bannaan tahay baa xaaskiisiina ninka u bannaan yahay cuntadii mar cuntadii uu xalay cunay oo aanu ka luqluqanin ama aanu ka cadayanin hadduu waagu ugu barya sidayna waxba u yeelaynin soonkiisa sidaas oo kaleu janaabadii uu xalay galay isagoon ka qobaysanin haddii uu waagu u baryana sidaasoo kale waa soonka u jiraa waxaa taa lamida haweenayda aan daahirka ahayn habeennimadii haddii uu ka go-o xaydka uu ka go-o oo iyadoon weli qobaysanin uu waagi u beriyo iyaduna marka waa qobaysanaysaa salaadiina waa tukanaysaa soomkiina waa u jiraa laakiin marka waxaa weeyaan haddii xalaynimadii mxuuha ay sii niyeysatay haddii kalena sida bacdu ahlilcilmi ay qabaan waqtigaasayba niyeysan kartaa bacd alfajri ayay niyeysan kartaa sida mxuu qofkii isaga oo aan ogayn inay xale eh, ramadaan ahayd kolkii waagu beriyey loo sheego xale bishii waa la arkay la yidhaaho ay kahiir min min al ay u qabaan inuu waktigaas uu niyeysan karo oo daliilkooduna marka uu daliil haabit hoo suganina uu u jiro saasoo kale marka iyaduna yeeli kartaa marka haweenka waxaa laga yaabaa arrintaas oo kale inay ka qarsoon tahay oo eh, iyada oo xalay isku ogeyd inay dhiiggii ay leedahay oo habeennimadii uu ka go-ay laakiin aan weli ka qobaysanin haddii lagu addimo soomkii uma jiro ma ay ahayn marka waa soomaysaa <clears throat> waana qubaysanaysaa yani qubayskaana salaadda waa qubaysanaysaa xadiidkan kada alimaamu shaafiعي radia allahu tacaala canhu wuxuu ka qaatay mas'alo gariib ahoo aad iyo aadna u qiimo badan oo tusinaysa aimada a'imat alxadiidi walfiqh istinbaadkooda cajiibka a tusinaysa waxa mas'aladaasuna ay tahay waxaa la og yahay xagga طalaaqa haweenaydii muxuu ahaa haweenaydii iyada oo dhiig qabta inaa طalaaqeeda uu xaaraam yahay oon la furayn marka wuxuu leeyahay kolkii dhiiggii uu ka dhammaado iyadoon weli ka qubaysanin kolka markaas waa ka baxday oo طalaaqi kolkaa waa ku dhici karaa uu leeyahay sidoo tanuna uga qiyaastay sida uga qiyaasanayana waxaa weeyaan midkood walba waa shay waajibinaya qubays waajibiyo oo shay kalena mamnuuc ka dhiga janaabadu marka galmadu soomka waa jabisaa muxuu ahaay طalaaquna dhiiggu waa celiyaa marka midkan midkankada isaga oo dhammaaday laakiin weli asartiisii aan la zuulinin muxuu ayaa waxaa caddaatay inuu shayga uu maanica ku ahaa aanu maanica kolkaa ku noqonaynin kana sidoo kale weeyaan dhig isagoo dhammaaday ahartiisa aan la zuulinin oo laga qubaysanin shayga uu maanica ku ahaan jira wuquucu طalaaq ah ma kuma noqonaayo marka jawaazu طalaaq aan idhaahe maanic kuma noqonaayo وعn caaئiشhaةa وأmi سلمةa رadي الله عanهma qاaltaa kana rasuul الlahi صلى الله عليه ولي sلم يصبixu juنuبا min غayri xulmin yani اxtilaam اxtilaam la-aan aan riyo aan ahayne janaaba uu galmo ay keentay ah uma yasuumu waa soomi jira mutafaqun calay xadiidkan waxay sheegeen labada ummahaat lmu'miniin ridwaan ullahi calayhina mar ay saxaabadii ay weydiiyeen oo sabka u weydiiyeenna waxay ahayd xadiid baa abu hurayra uu warin jiray radia allahu canhu oo dhahayay qofkii isagoo janaabo qaba waagu ugu baryo soon uma jiro marka kolkaasaa waxaa la weydiiyey ummahaat lmu'miniinkii baa la weydiiyey labadan tada ah saxaabada intay arrinta isla soo qaadqaadeen iyo waxay yidhaheen ummahaatu lmu'miniinka ugu aqoon badane arrinta aan weydiinno markaasay ka warrameen abu hurayrana radia allahu canhu markii nin loo diray la dhihi jiray abubakr bakr ibn ibn alxaaris ibn hishaam loo diray ee uu arrintaa u sheegay wuu ka cudur daartay oo wuxuu yidhi aniga nin baa ii sheegay tada ma aanan maqal nabiga kama aan maqal sala allahu aleyh wali wasalam haddiise iyagu sidaa sheegeen iyaga ugu aqoon badan oo radiallahu canhu isaguna awal hore fityoodii u fityoon jiray waa uu ka noqday muttafaqun calayh baabu fadli sowmi almuxaram wa shacbaana walashhur اlxurum bilaha soomkooda can abi hurayrata radi allahu canhu yani soomkii sunnaha ahaa ayuu gelayaa halkan kadaibta ka dambaysa soomkaas sunnahihiina wuxuu yahay mid ku socda bila ku xidhan iyo mid maalma ku xidhan kii marka marka bilaha ku xidhnaa buu soo horaysiiyo bilahan kada buu sheegay marka soomkooda can abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam afضل الصiyaami bacda ramadaana shahru اllahi اlmuxaram وأfضل الصلاaةi bعda الfariidaةi صلاaة الleyl rawahu muslim waana soo hormaray oo kun iyo boqol iyo toddoba iyo lixdan iyuu kusoo hormaray وعn caaئiشhaةa radي allahu عanha qaalat lam yakun النabiyu slى الlahu عalيh وalih وsلم yasuumu min شhahrin bil ma aanu soomi jirin أkثara in ka badan min shacbaan shacbaan intuu ka soomo fainahu kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan oo dhan buu soomi jiray wa fii riwaayatin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila marka kulligaas marka aqlabiyadii oo la rajaxay oo intii yarayd la iska ilqeeyey weeyaane tanaa marka xaqiiqada inay tahay u dhawo in yar mooyaane badankiisuu soomi jiray muttafaqun calayh siduu soomka bisha u badin jirayna waxa weeyaan wuxuu ku fasiray markii la weydiiyey inay tahay bil ay dadku fudaydsadaan soomkooda oo ramadaan iyo shacbaan bay udha ramadaan iyo rajab bay u dhexaysaa labadaasba marka midna soonkeeda u waajib yahay midna dadku ay ka muuqato inay badin jireen soonkeeda oo ashurxurum inay tahay u badin jireen inkastoo marka wax nusuusa iyada ku khaas ah ama ashhurxurumka guud ahaan ugu khaas ahoo sugani aanay jirin dadku marka waxaas xadiidkaa ah laga garanaya inay dadku soonkooda badin jireen marka bishaasoo dadku ay shahrulgafla ka dhigteen yuu soonkooda soonkeeda badin jiray awqaat اlgafla iyo amaakin اlgaflana waxaa jirta e, oo adiladeeda la hayaa inay hawaab gaara leeyihiin siduu nebigu sal ly slam qofkii suuqa intuu soo galo ku dhuftaa muxuu ahayey tahliil ku dhufta laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu huwa calaa kulli shayin qadiir sidaa yidhaahaa suuqa sidaa ugu dhawaaqa uu sheegay in malyuun ajri la siinayo ama laba malyuun ajri la siinayo se laba riwaayad kale sheegeen marka amaakin اlgafla oo suuqa iyo meelahaas makhaayadaha iyo meelahaas dadku laqu iyo qafle iyo sheeka iyo muran iyo qosqosal iyo waxyaalahaas unay ka dhigteen qofkii ku dikriya oo tasbiix iyo tahliil iyo qur-aan aqris iyo waxyaalaha isaga u bedasha ajrigaasuu leeyahay ama e, awqaatuna waa sida oo kale awqaad ay dadku ihmaaliyaan ee ayna u aabayeelin ee muxuha sida ciidaha wataniga waxyaalaha ku magacaabaan oo dadku markaas ciyaaro iyo heese iyo tumasho iyo waxyaalaha ka dhigteen qofkii maalin ciideed maalin camal ka dhigta ee sooma maalmaha sooma ama muxuu ahay qur'aan badan aqriya ama adkaar badan aqrista waa kolkaa waxaa weeye ajri badan buu helaya wa can mujiibata albahiliya can abiha aw camiha radia allahu canhum annahu ataa rasuula اllahi salى allahu alيyh wali wasalam rasuulka alle u yimid maka ugu yimid uma اnطalaqa haddana waa noqday faatahu bacda sanatin sano dabadeed buu yimid waqad tagayara xaaluhu hay-atuhu isagoo xaaladiisi iyo hay-adiisii ay doorsoomeen oo busaarad iyo caatannimo iyo midab doorsoonay ay ka muuqato faqaala yaa rasuula allah amaa tacrifunii miyaadani garanaynin qaala waman anta aduu kumaa tahay qaala ana albaahiliyu aladii ji'tuka caama alأwal waxaana ninkii qabiilada baahila ka dhashay ee eh, sanadkii hore kuu yimid qaala famaa gayaraka waqad kunta xasana alhay-a eh oo maxaa ku dooriye waabad hay-ad wanaagsanaydeen jirkaaga iyo hay-adaad iyo waa ficnaydeen qaala ma akaltu طacaaman mundu faaraqtuka ilaa bileyl tani intaan kaa tegayba cunto maanan cunin habeen mooyaane faqaala rasuulu llahi sal alay slam cadabta nafsak naftaadaad cadaabtay ow qaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi sum min alxurumi eh, sum shahra sabr bisha sabrka waa bisha ramadaan ee soon wa yowma min kuli shahrin bil walbabana maalin ka qaala zidnii fa ina bii quwa ii korri buu yihi tobar baan hayaaye qaala sum yowmayn laba maalmood bilba ka sum qaala zidnii qaala sum halaaثata ayaam qaala zidnii qaala sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk sum min alxurumi watruk bilaasha xurumta ah soom iskana daa soom iskana daa ani maalmana soom maalmana iska daa wa qaala biasaabicihi halaaثa fariisa saddexdaabu sidaa dhahayay fadamaha waa isku qabtay uma arsalaha haddana waa sii daayey kolkuu suminad xurub watrukuu lahaa marka bilaas curubtee afartaa soonkooda badiba marka ka wada rawaha abu daawuuda wa shahru sadri ramadaan xadiidkan kada waa xadiid daciif ah oo ictibaar marka ma leh ashhuru xurumta in soomkoodu si gaara ah loo daryeelo xadiidkan ka hadlaaya ma uu jiro oo xadiidkanu daciif weeyaan dacafahu asheikhu اlalbaniy fi daciifi sunani abi daawuud wa daciif mxah ibn maaja wa ضaciif الjamiع الصغيir wa غayriha xadiidkanu marka daciif weeyaan xadiidkan oo dadka qaarkood ay usoo deliishadaan bisha rajab soomkeeda bisha rajab soomkeeda ay usoo deliishadaan ashhuru xurumkaas ay soo gelaysaa ay leeyihiin ashhuru xurumkiiba xadiidkan kada ku saabsanaa marka mid suganba ma aha baabu fadli الsoomi وغayrihi fi اlcashri الأwaakhir min di lxija عن iبن عabاس رضي الله عنهma qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم ma min أyاam الcmل الصاalح فيha أxab ilى اllahi min hadihi الأyاam yaعni أyaam الcashr ma jiro maalmo oo camalka saalixaha looga jacayl badan yahay maalmahan kada maalmahan kana marka ka wada tobanka hore ee tobanka dambe ee dilxija qaaluu ya rasuula اllahi wala ljihaadu fi sabiili الlah jihaad fi sabiili الlah oo maalmo kala ah yani bilo kala ah qaala wala ljihaadu fi sabiili الlah إla rajulu kharaja binafsihi وmaalihi falam yarjic min dalika bishay rawa bukhaariy jihaad fii sabiili الlah oo maalmo kalehna xataa kama fadli badna ilaa qof keliya un mooyaane qof jihaadka naftiisi iyo maalkiisiiba ku aaday oo waxba aan la soo noqonin isna ku dhintay maalkiisiina uu ku dhammaaday mooyaane ka un baa ka fadli badan rawahu الbukhaariy marka maalmahaas bishan hadda inagu soo socotee bishantada aan ku jiro ku xigta weeyaan weliba insha allah marka xajkiina waa ku jiraa marka qofkii xajka alla makamiyo iyo qofkii kaleba maalmahaas cibaadadooda waa in la badiyo qur'aan aqri soom sadaqad tasbiix tahliil in la badiyo weeyaan baabu fadli soomi yowmi ywmi carafata wacashuuraa wa taasuucaa yowmu carafa waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ee wuquufka muxuu ahay carafa la tago ee ah rukniga ugu weyn arkaanta xajka yowma cashuuraana waa bisha ka dambaysa ee muxaram tobankeeda taas ruucana waa sagaalkeeda can abi qataadata radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alayh wali slam can soomi yowma carafa bisha carafa soomkeedaa la weydiiyey faqaala markaasuu yidhi yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiya sanadii tagtay iyo sanada soo socota yuu labadeedaba kafaara u noqdaa rawaha muslim xadiidkan kadalana muslim baa wariyey qofka su-aalayna cumar buu ahaa radia allahu canhu xadiidkuna marka intan waa ka dheeraayo ee qaar muxua kan hadda ibnu cabaas ee soo socda ka kusii xigana waa qidca isaga ka mid a xadiidkuse marka waa dheeraa xadiidka khulaasadiisuna waxay ahayd rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam yaa waxaa la weydiiyey soomu siyaamu dahr markaasuu ka carooday markaasaa kolkuu carooday baa cumar radia allahu canhu intuu jilbaha ku fadhiistay wa kaana awaahan radia allahu canhu yuu nabiga sal alay slam uu qaboojinayo raalli gelinaya markaasuu laa radiinaa billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin sala allahu alayh waali slam eh, rasuula markaa ilahu nebigu ka qaboobay markaasuu su-aalo dhowr hoos daba joog ah yuu weydiiyeyo wuxuu yidhi seed u arkaysaa qofka maalinna sooma maalinna afura markaasuu kaas waa soomkii daawuud oo waa soomka ugu caadilsan qofka muxuahay laba maalmoodna afar maalinna soomana ka waran markaas waxaan jeclaan lahaa inaan kari karo markaasuu haddana wuxuu weydiiyey somu somu lithnain buu weydiiyo markaasuu yihi waa maalintii aan dhashay haddana wuxuu weydiiyey muxuaha somu yowm somu yowmi cashuuraa iyo somu yowm yowma carafa oo yowma cashuuraa keeduna kasoo socda buu yahay can ibni cabaasin radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى اله alيه slam saama yowma cashuuraa w amara bisiyaamihi mutafaq عalayh wuu soomay nebigu salى اllahu alيه waslm maalinta cashuuraa waa maalinta tobnaad ee muxarama in la soomuuna amray markaas amarkaa uu kolkaa amray waxay ahayd intaan horta ramadaan aan la intaan ramadaan la farad yeelin bay ahayd oo sanadkii hore sababkuna wuxuu ahaa wuxuu arkay yahuudda oo soomaysa markaasuu weydiiyey markaasuu yihi waa maalin weyn oo waa maalintii muuse iyo muslimiinta alla badbaadiyey cadowgiisiyo fircoonana alla halaagay markaasuu amray oo yidhi annagaa muuse idinka xigna dadkana in la soomo ou faray xataa carruurta yaryar inaan naaska la siinin ayuu amray qofkii wax cunayowna mar dambe ha cunin maanta waa yowmu caashuraa qofkii wax eh, aan cuninowna soom sidaasuu amray marka amarkaas isaga ah ma sunnuu ahaa mise farad buu ahaayo waa la nasakhay a'immada qaarkoodba waxay leeyihiin amar wuxuu ahaa farad buu ahaa taasayna u eg tahay lianna wuu amray nebigu sal ly slam goortii dambena marka waxaa lagu nasakhay faradnimadiisii yaa la nasakhay oo soomu ramadaan baa lagu nasakhay laakiin sunanimadiisii yaa sidii baaqi u ah in la soomaa buu marka amray وعn أbي qتاadةa رضي الله عنه أن رsuل الlه صل ل سلم سئل عن صيام يوم عاشhوراء faqاla يكفر السنة الماaضية rwاه mسلم waa xadiidkii haddaan sheegaynay qطco ka mida kanuna weeyaan oo saa'ilkuna uu ahaa cmar sababtuna siduu u su-aalayna sababtii aan sheegnay ay ahayd marka yوم عاشhوراء wuxuu yidhi hal sano yوmu mxuu ahay yوmu carafana laba sanadood marka yoomu cashuuraa sababta eh, ay sidaa laba dhan ku noqdeen ay u kala badan yihiin waxaa lagu cileeyey yoomu cashuuraa waa yoom sawi ilaan soomkiisa waxaa asal u ahaa eh, muuse ayaa wuxuu soomay markii badda alla u kala jeexay isagiiyo mu'miniinta ee uu gudbiyey cadowgoodiin uu qarraqay iyuu shukran lilahi subxaana wa tacala u soomay eh, nabigeena sal l sl markuu ogaaday ayuu ku dayday isaguna oo shukran lilahi subxaanaه wa tacala waitibaacan limuusa yuu u soomay ilan wuxuu ka mid yahay ragga la yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaa muqtadi marka muuse diintiisuna ma lahayn ajar la laalaabo ma aana jiri jirin yowmu carafase waa yowm muxamedi weeyaan oo soomkeeda wuxuu ku sugnaaday sunnada rasuulka sala allau alay wasalam moxamed alayhi الsalaatu wasalaam diintiisana waxaa ka mid a ajriga in la laalaabo marka saasay uga ajri badatay alla og xaqiiqada saasayana se lagu fasiraa wa can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala qaala rasul lahi sala اllau alيyh wali wasalam lain baqiitu ilaa qaabili laasuumana taasic rawahu muslim sanadkii ugu dembeeyey buu wuxuu yihi rasuulku sala allau alيyh wali wasalam haddaan noolaado sanadka soo socda waan soomayaa maalinta sagaalaad baan soomayaa rawahu muslim marka maalintaas sagaalaad baan soomaya sagaalaadkuna waa maalinta taasuca la yidhaha oo bisha muxaram sagaalkeeda weeyaan muxuu ka wadaa rasuulku sala allahu alيyh wali wasalam ma wuxuu ka wadaa in la bedelo yoomu caashuuraa la bedelo oo yoomu taasucaa lagu bedelo ibnu cabaas fataawidiisa qaarkood sidaasaa ka muuqato oo yoomu caashuuraaba inay yoomu taasuca isu bedeshay sidaasaa ka muuqata laakiin axaadiid baa waxay tusinaysaa inuu yidhi yahuudda khilaafa oo maalin ka horraysa la sooma ama maalin ka dambaysa la sooma marka taasuucadan soomayaa maca caashuuraa ayay ka dhigan tahay oo sababkuna waxa wey yahuudda in lagu khilaafo yahuudda inkastoo marka soomkooda asal uu lahaayo muuse calayhi isalaatu wasalaam ay eh, muxuu ahay uu ka sugan yahay oo rasuulkeenana sala allau alay waslam uu ku raaco ku dayday haddana eh, wuxuu amray in kayfiyada loo soomay isagoo soomkii xaq uu yahay baa kayfiyada loo soomay haddana in lagu khilaafo oo maalin ka horraysa lagu daro ama maalin ka dambaysa lagu daro ayuu keligii unbay soomaane in laba maalmood marka la soomo ayuu amray taasuna waa waxyaalahaan hadda kor soo sheegnay oo kale bay la mid tahay oo mukhaalafada gaalada khilaafkeeda xataa wixii xaq ah ee ay samaynayaan ee diinteenna iyo diintooduba ay isku waafaqeen kulay ku tahay in lagu khilaafo si uun loogu khilaafo rawaahu muslim baabu istixbaabi sowmi sitati ayaami min shawaal can abi ayuba wasmuhu zayd bni khaalidi radi allahu canhu ana rasuula lah sal sl qaal man saama ramadaana uma atbacahu atbacahu ka kadibagee yani kolka taasuna ma tusinayso inuu la xidhiidho sittan min shawaal shan oo lix oo shawaal ka mid ah lix maalmood oo shawaal ka mid ah haddana ka dabageeya mufaraq mutasil muxuu ahaayey awalka aakhirka waxay noqoto dhexda kaana ka siyaami dahri sanadkii oo dhan oo la soomay bay la mid noqonaysaa rawaahu muslim sanadkii oo la soomay marka waxay kula mid noqonaysaa sidai aayaddii dhahaysay baa fasiraysaa man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha iyo axaadiistii dhahaysay alxasanatu bicashri amhaaliha marka bishii ramadaan kolkii toban loogu dhufto toban bilood bay noqonaysaa lixdantadana markii toban loogu dhufto laba bilood bay noqonaysaa sanadkii oo dhan oo la soomay ee sidaa marka ku noqonaysaa qala raximah اllahu taعaalى can abi qataadata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali wasalam su-ila can soomi yowmi اlitnain rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam yaa waxaa la su-aalay soomka maalinta isniineed oo qofka su-aalayna wuxuu ahaa cumar ibn khadaab u ahaa radia allahu canhu qisadii aa sheegnay buuna ahaa su-aalku ku dhacay faqaala markaasu wuxuu yihi dalika yowmun ulidtu fiihi waa maalintii la dhalay wa fiihi bucidtu isagaana la bixiyey oo waxay igu soo degay aw unzila calaya fiihi mise wuxuu yidhi waa kii waxyiga laigu soo dejiyey rawaahu muslim muslim baa wariyey marka waa sidaana sheegnay oo xadiidkii dheeraa aan sheegayna qisadii aan sheegayna ku soo arooray xadiidkaasuu ka mid yahay oo alimaamu nawowi radi allahu canhu saddex darafood eh, ayuu hadda ka soo qaatay meeshantada mawduucan kale uu kaga soo qotay sababka ku saabsan marka rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam maalinta ifniineed wuxuu ugu jawaabay inay tahay maalintii uu dhashay marka rasuulka sala allahu alayh wasalam dhalashadiisii iyo bacshadiisiina labaduba waxay ahaayeen nicmo iyo raxmo ay ahayd yaquulu llahu tacaala wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin وqاla tacaalى laqad mn اllah عlى الmؤminiina id bacثa fiihim rasuula min anfusihim إlى aakhir الآayaat marka nicmo markay timaadana shukri bay mudataa shukriga muxuu ahayeyna waxaa ka mid ah sida laga yaqaano ambiyada alle calayhim الsalaatu wasalaam caadadoodii iyo siyartoodii lagu yaqaano inay markay nicmo alla uu siiyo inay sujuud iyo la yimaadaan soon iyo sidaas ay la yimaadaan sidii hadda ka hore aan soo maray muuse calayhi isalaatu wasalaam markii uu fircawn alla qarraqay ee badda alle ka badbaadiyey inuu soomay marka rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam maalintii uu dhashay oo usbuuca maalintuu ka dhashay awaal ah la yaqaanaa waa maalinta itniineyd ummaddiisana waa u sheegay oo wadiifo waa u yeelay oo wadiifadaas waa in la soomo marka laakiin waxaan iyadu meesha aan ku jirin waxa ay muxuu ahay dabaaldeg iyo ixtifaal iyo ay ku magacaabaan maalintuu dhashay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam oo bisha se loo haysto bisha rabiicu alawal maalinteeda labiyo tobnaad ah leanno arrintaasu horta ma sugna rasuulku sala allau alay wasalam bishuu dhashay iyo bishaasu inta ahayd midna lama yaqaano waxaun la yaqaanaa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa wbarakaatuh